alxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calىa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacdu cashirkan cashirkii boqol iyo labaatanaadu wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaj muslim qismigii shanaad waxaynu ku jirnay baabulmucaamalaat kitaabu nikaax baynu maraynay waxaan joognay axkaamul weliy weliga wax guurinaya weliga xakaam buu leeyay waa lagama maarmaan isaga naftiisa weligu waa qaybsamaa khaas iyo caan buu u qaybsamaa khaasku wixii qofka la guurinayay haweena u xigee ragga wey aabaheed buu noqonaya awowgeed buu noqonay walaalkeed buu noqonay in adeerkeed buu noqonay aqrabu rijaali ilayhaa inta nina ninka u xiga ayaa weliga khaaskaa noqonaya isagaasaa xoog badan marka kaa uu joogo isagaa guurinaya haddii kaa la waayo biayi sababin min alasbaab fasuldaanu weliyu man laa weliya lahaa waxaa guurinaya meesha ay gabadha joogteen lagu guurinayo waxa awood iyo buteeri iyo soldana wixii haystaa guurinaya marka waxaa lamida ama weligii gaar ahaaneed ama weligii guud ahaaneed miduu noqdaaba mid la arkaba wakiil wakiiliya naaib buu yeelan karayo haddii gabadha aabbaheed jiraada ninka hebele ayaan gabadhayda u wakiishay inuu guuriyo nabadooda haddii kaa la waayo isna weliga gaar ahaaneed midka guud ahaaneedna wakiil waa yeelan karaa idan inuu weli wax guuriyo ama wakiil iyo naaib wax guuriyo intaaba haddii la waayo gabadhii waa tabar gashay guurku waa waajib goortay gabadhu tabargashaa kadib in la guuriyaa waajib bay noqonaysa waxaa ku tacalluqaysa guurka axkaamo badan oo gabadha nolosheeda laga maarmaanu ah hadday tahay ilaalinteeda amay tahay shahwo gudashadeeda amay tahay nafaqada iyo marashadeeda amay tahay ximaayeeda dhowrideeda waxba kuma kala duwna gabar tabargashay guurinteed iyo iyadoo dhimatay duugideed ma kala ilaa wa ilaa in la guuriyo waxaasoo dhanba haddii la waayo iimaanka loogu weli noqonayo qur-aanka kariimka waxaa ku soo aroortay almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd waa iimaanka qaraabo waa la waayey iyo sudadiiyo iyo butayrina waa la waayey gabadhii guur bay u baahan tahay almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin wallaahu waliyu lmu'miniin inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waaladiina aamanuu ayaa lagu guurinaya marka ninkan wax guurinayee weli ah baa axkaam leh axkaamulweliy kan weligaa xugumyaalkiisa haadaa maxaluhu meeshaana looga hadlaya welilweliyi kan weli ee gabadha u xiga axkaamun buu leeyahay axkaamtaasoo ay tajibu waajibtay muraacaatuhaa axkaamtaa ilaalinteeda wahiya axkaamtii kow waxaa wey kownuhu waa inuu ahaada ka wax guurinaye weliga ahlan mid u qalma lilwilaaya welinimada mid u qalmaa waa inuu kow inuu niyaha la doonayo naagi wilaaye uma garan hadduu ma naag yahay naagi weli ma noqoto caaqilan waxgarad inuu yaha la doonayo majnuun hadduu yahay aabbaheed iyo walaalkeed yahayna waxba ma guurin karayo waa inuu rasiidan qof toosan yahay ardaal faasiqa hadduu yahayna waxba ma guurinayo middaa marka hore waa inuu weligu ahlu yahay wilaayada marka bacda shuruudi takliif isla muslim ha noqdo caaqil ha noqdo baaliq ha noqdo xur ha noqdo intaa markii laga yimaado oo an yakuuna ahlan lilwilaaya shardiga koobaad kownuhu weliga inuu yahay ahlan mid u qalma lilwilaaya weli noqosho siduu ugu qalmaya waa sidee bian yakuuna marka hore weliga waa inuu yahay dakaran nin waa inuu yahay ilmo yaroo sakiira lama horta nin waa inuu yoosan naag naagii weli ma noqoto baaliqan qaangaar waa inuu yahay saqiir weli ma noqdo caaqilan waxgarad waa inuu yahay majnuun weli ma noqdo ama kii mukhtal caqluhu caqligiisaa dhimano rabiba garadu ma abuurin caaqilan waa inuu waxgarad yahay xasiidan mid toosan waa inuu yahay xuran god madax banaan waa inuu yahay qof laleeya isna weli ma noqdo intaa waa shardigii koobaad laba shardi labaad baa weligii laga rabaa an yastaadiina waa inuu idan jeriyo weliyatahu qofkan gabanees uu weli yahay fii inkaaxaa gurinteeda waa inuu uga idan jeriyo hadday garoobta iyo hadday gabarta iyo hadduu aabbayahay iyo hadduu suldaan wax ku meherinayo intuba qofkii la guurinayay tixgelin iyo tala weydiin bay leedahay arrintii in loo bandhigo oo la yidhaah waa lagu soo doontay ninkaanaa ku raba ama haddaan weligaagii ahay waxba kama qabo waa lagu guurinayaa raalliwata idan iyo amar gabar hadday tahay idan baa la weydiinayaa garab hadday tahay gabar ka mustawa weyn waa waayo arag amar baa la weydiinayaa shardigii labaad wey ayastaadina waa inuu idan jeriya ka wax guurinaya weliyatahu qofku uu weli fii inkaaxiha qofkii guurinteeda waa inuu uga idan jariyo oo miman haween ka mida uu araada rabo taswiijaha guurinteeda minhu iyada minhu uu ninkaanu guuriyo wey inuu guuriyo raba kolkaa idan waa inuu weydiiya in kaanad hadday tahay qofka la guurinayo bikran gabar wa kaana alweliy ka wax guurinaya markaana aban aabbihii dhalay uu yahay wayastamiruha idan kuma fille wa amar weydiinaya ee yadlubu wuxuu dalbaya amraha inay iguuri tiraa marka idan iyo amar waa kala sahlan yihi idanku waa sahlan yahay waa lagu guurinaya ma ogoshahay waa ogolahay waa idan amarkuna halay guuriyo inay tiraaho khibra meeshii taal qofkan garooba qof guri gashay xirlo dhaqantay guurkii awliisii taqaano amar hadday la guurin waayo laakiin tani mataqaa waxaasi oo qof yar oo kuruuda lagama yaabo xataa idankii inay ka xishooto wa idnuhaa samaatu ah waa iman doona ma lagu guuriya haddii la yidhaah way aamusta ku tahay layska meherinaya wayastamiru weligiiba amar weydiinayo maxaa naartii la guurinayey yadlubu weligii wuxuu dalbaaya amraha qofka la guurinayo amarkeedii in kaanad hadday tahay tayiban garoob aw kaanad waxay ahaatay bikran gabar laakiin wakaana alweliyu kan weli ahe eh markaa guurinaya aabba lama hayo awow iyo adeer iyo walaalow wakaana alweliyu weligiina uu ahaado hayra abin midan aabba ahayn daliilka waa ka liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nabiga yihi alayimu garoobkiiba axaqu xaqnimo badan binafsiha nafteeday ku xaq badan tahay min weliyiha bay ugu xaq badan tahay kelimatu axaqu waa ismu tadliil alayimu garoob wey kor hadday garoob tahay weligeedii xaq buu ku inay iyadu la xaq bay leedahay yaa xaq weyn labadooda labadooda iyadaa nafteeda ku xaq weyn weligii bay ka xaq weyn tahay weligana xaqiisii waa leeyahay meeshaa waxaad ka garan karta midda gabarhta xaq bay ku leedahay nafteeda inay ka taliya arrin dhiibato raalli noqoto weliguna xaq buu ku leeyahay laakiin weligaa ka xaq weyn weliga ayaa ka xaq alayimu garoobkii baa axaqu xaq badan min nafsiha nafteeday ku xaq badan tahay min weliyiha bay ka xaq badan tahay oo qof ayaan amar iyo idan bixinin weligii kuma dari karayo waalbikru gabadha yarna tusta'dan waa laga idan jarinaya waa lagu guurinaya raallimataa laleeyahay waa qof yaraada ka xishootana oo raalli tahay ay ka xishooto wa idnuhaa suma aamusideeda weyska idan maxaa jira qofna kuma aamuso wuxuusan raagin wa idnuhaa idankeedii sumaatuhaa aamusideediiu saddex wilaayatu lqariib kii qaraab maca wujuudi man qof isaga oo uu joogo huwa isaguba aqrabu minhu ka dhowaan badow oo waxaa weeyaan sida gabadha loo dhigo weli loogu yahay joogidda shardi meena kolka gabarh aabbaheed jooga cid kala iman mayso laa awow baan imaanayn walaa walaal baan imanayn walaa adeer baan iman aabbaa jooga aabba hadduu joogo isagaa guurinayo aabba goosa la waayoos dhintay bay aabba ka guuri wilaayada markaana waxaa guurinaya ninka wixiga laba walaalaheedaa joogta markaasaa midna aabbihi hooyo la wadaagaa midna aabba la wadaagaa kan aabba la wadaaga goobta iman maayo kan aabbii hooyo la wadaagaa guurinaya sidoo kale adeer baa joogiyo walaal walaalkaa guurinaya marka sida gabadha loogu kala dhow yahay baa wilaayadii loo kala mudanaya kaal irti dhaxalkii bay lamid oo dhaxal haddii qofku geeri timaado waxaa dhexlaya inta nool qofka uxiga guurkuna waa sidii oo kale gabadha waxaa guurinaya inta joogtee qaraabaha qofka ugu dhow laa tasixu ma asxdo ma banaana wilaayatu lqariib kii u dhowaa qofka wilaayadiisii maca wujuudi man qof joogidii maceed lala qabo huwa isaguba aqrab uga dhowaan badan minhu midkan qariibka ah mid ka dhowaan badan baa jooga dhegeysa mithaalka quradiisa falaa tasixu ma asaxdo wilaayatu lakh walaal guurintii weli noqoshadii liabin gabarta aabba ugu walaala maca wujuudi shaqiiq odayii habarkii la wadaagayna uu joogo masalan saasoo kale wey walaa wilaayatu bni lakhi walaal wiilkiisii walaa wilaayatu bni lakh walaal wiilkii inuu wax guuriyana ma asaxdo maca wujuudi lakhi walaalkiiba hadduu joogo miyay eedo u tahay ee walaalkeed dhalay iman maayo goobta ilaa walaalkeed aabbehe dhalay ayaa jooga marka sidaa loo kala xigo baa loo kala mudanayaa walaa wilaayatu bnulah walaal wiilkii welinimadiina maa asexdo maca wujuudi ilaakh walaal joogidii maceed iyo lala qabo afar waxaa wey laba nin baa gabadhii u sinay mid la arkaba aabihi la wadaag ama labadaba aabbay la wadaagaan ama laba adeeradeeda wey ama laba walaalaheeda wey labadaba waxay tihi iguuriye waydin idmay labadiiba waa guuriye labada nikax see loo kala hagaaya waxaa loo kala hagaaya labada nikaax kii hormaribay kii hor dhacay baa saxa kii kalee gadaalka dhacay laguma jiro idaa adanat ilmaraatu naagi hadday fasaxdo litnayn laba nin bay u fasaxday inay guuriyaan min aqrabaa'iha labaduba waa u fii taswiijiha guurinteedii bay laba qaraabadeeda ah u idantay fasawajaha waxaa naagtii guuriyey kullun mid minhuma labadii ka mida ay idantay min rajulin mid la arkaaba nin gaaruu ku daray fahiya gabartaasi lilawali kan hore oo minhuma qaraabada ka mida kaasaa guursanay labada nin ka hor guuriyey nikaaxiisii baa jira labada ninna ka marka hore loo guuriyey kaasaa qofkii leh oo guursanayo ayib haddii uu dhaco isku marna see la yeelayo isma ayaan ogeyn wakti bay guuriyeen kow ama waa la kala garan way labadii nin walba goobtuu joogaa wuxuu leeyahay anaa gabadha laba laygu daray war hala yeela labadiina guur kee horeeyey kii horeeyaa la kala garan waayo haddii la kala garan waayo labada guurka horeeya iyo hadday iskuma dhacan labaduba baatil laba ninkac ma dhici karto midunbaa dhicila kiina waa la garan wey ama isku mar bay dhaceen labaduba ma jiraan min jadiid baa gabadha loo meerinayo wain waqaca hadduu dhaco alcaqdu nikaaxi guurkii wuxuu dhacay fii waqtin waaxidin hal waqti gudihii buu dhacay batala waa buraaya nikaaxuha gabarta nikaaxeeda minhumaa labada ninba maca wadajir buu uga burayaa intaa waxaa weeye welig ka gadaal waxaynu uga gudbaynaa oo ka mid a arkaanta ama tiirasha waaweyn ee guurka markaynu weli ka hadalna kadib waa inay laba markhaati jiraan laba markhaati la-aantii guurku suuragal ma aha kolkaa labadii markhaati iyo axkaamta labadoodii laga rabo iyadana dhegeysta ba-ashaahidaan labadii markhaati wey almuraadu bishaahideyn labada markhaati looga muraad leeyahay waxa weye an yaxdura waa inuu joogo alcaqda meesha gabadha lagu meerinayo ithnaani laba waa inay joogaan iyo fa akhar wax laba ka badan min arijaali hawaan lama rabo ilaah baa qur-aankiisa kariimkaa wastashiduu shahiidayni min rijaalikum waashiduu daway adlin minkum kolkaa laba nin waa inay yihiin alcuduul labadubana waa inay caadil yaal yihiin haddayn labadooda caadil hayn laba faasiq yihiinna markhaatigooda lama rabo almuslimi inay muslim yihiinna waa la rabaa taana hadday yihiin lama rabo kolka markhaatigiina inay laba yihiin waa shardi inay rag yihiin waa shardi inay caadilin yihiin waa shardi inay muslimiin yihiin waa shardi markhaatiguna afartaa shardaa laga raba almuraadu ulajeedada bishaahidayni loola muraad leeyahay an yaxdura waa inuu yimaado alcaqda nikaaci ithnaani waa inay laba timaad iyo fa aghara wax laba ka badan min arijaali ka kamida alcuduul xadilyaala almuslimiin ee muslimiinta kamida daliilkii waa ka biqowlihi eebbaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korhaye uu eebba yiri waashiduu markhaati geliya daweey cadlin garsoor labow saaxiiba oo minkum idinka idinka midow ilaa minkum waxa laga hadlayo muslimiintii wey kolkaa laba muslim doonta kolka waashiduu daweey cadli minkum fi talaaqi waarajcati nikaaxiina waa lami waa looga qiyaasanaya ee ayaddu siday ku timid wuxuu ahaa haddii wax la furaayo laba markhaati ha joogeen haddii wax la ceshanayo laba markhaati ha joogeen haddii la mehersanayo kaba daran oo markhaatigu wuxuu ugu daran yahay oon laga maarmi wayo waxba soconayn la-aantii cinda nikaax amaa dalaaqa hadduu ninka markhaati la-aan naagta furo waa furmaysa hadduu ninka cishado markhaati la-aan waa noqonaysaa naagta isagunbaa xaqiijintii laga raba laakiin markhaati la-aan ma mehersamayso idan waasiduuda way cadli minkum nikaaxii iyo ashiinadii iyo talaaqi intaba waasiduuda way cadli minkum wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama qur rasuulka yidhi laa nikaaxa wax la mehriyaa iyo guur ma jiro ilaa biwaliyin in weliba jooga maahaane wa shaahiday cadlin laba markhaatoo waa inay jiraan haddaan lahaynin weli iyo laba markhaati oo susuuban nikaax meesha ma yaallo laa nikaaxa guur ma ansoco ah ilaa biweliyin inuu joogo maahe iyo washaahiday cadlin laba markhaati oo toosan axkaamu shaahideyn kolkaan labadii shaahideen sheegnay ee nidhi waa lagama maarmaan maa haddana iyagii naftoodii axkaam ay leeyihiin axkaamu shaahideyn labada markhaati xukumyaalka looga baahan yahay wa min axkaami hada arukni ruknigan oo shahaadada xukumyaalkiisii waxaa ka mida kow an yakuunaa inay markhaatiyaalkii noqdaan ithnayn ugu yaraan labo iyo fa akthar wax laba ka badan wey hal nina shaahid ma noqdo allaahuma haddii la waayo nin labaad fain lam yakunaa rajulayni warajulu wamra'atahu markaasaa nin iyo laba naagood ay meesha imanayaan waa marka la waayo weliba waxaa la rabaa miman tardawna min ashuhadaa dad la xusay akhyaarnimo iyo gobonnimo muslimnimo lagu ogaadiyo taqwaa loo baahan yahay labadii naadkaba kaalaya ma aha an yakuuna waa inay yihiin itnayni laba iyo fa wax ka badan shardiga labaad waxaa wey an yakuuna labadii markhaati inay yihiin caddalayni laba toostoosan wey kolka wax badan baad maqasheen cadli laakiin waxaa laidiin sheegayaa qofka inuu caadil yahay maxaa lagu garanaya maa hiya alcadaala cadaaladdu laba shay ayaa lagu garanaya qofka waa caadil la biijtinaabi alkabaa'ir dembiyaalka waaweyn dhaca dilka sinada khamrada dembiyaalkaa waaweyn qof galay waa cadil la odhan maayo waa inuu iska ilaaliyo walaa yalzamu sakaa'ir dembiyaalka yaryar oy ka mid yihiin naag meel marayso isa ku dhacda iyo kuwaana layskama ilaalin kara laakiin ma daa'imo min kuwaasada maaha ee waarda waxaa la kulmo markaaba tawbi iyo istikfaar la imaanayo kolka cayliyaa la yihaa qofka dembiyaalka waaweyna aanan samaynin kuwa yaryarna aanan daa'imin kaasaa cadil la yihaa kaa weeye midka markhaatiga la doonayo laba an yakuuna waa inay laba cadil waalcadaalatu cadilnimadii tataxaqaq waa dhabowdaa biijtinaabi ilkabaa'ir dembiyaalka waaweynka fogaashadooda ayay ku xaqiiqowdaa iyo wa tarki haalibi sadaa'ir dembiyaalka yaryar kuwooda badan oo laga tagow labadaasay ku xaqiiqowdaa kabiirada waaweyn waa la iska ilaaliyaa sakiiradana goortay timaado towbiyo eebba u noqod baa laga dabageeya qofka cadil wey ee hadduu ama dembi yar daa'imo ama kabiira wey sameeyo kolka cadil maaha an yakuuna waa inay labadii markhaati yihiin cadalayni laba cadil waa inay yihiin walcadaalatu cadilnimadiina tataxaqaqu waa xaqiiqowda bijtinaabi kabaair dembiyaalka waaweyn ka fogaanshadood way ku xaqiiqowdaa iyo watarki tarki haalibi sadaa'ir kuwa yaryar intooda badan oo laga tago oo falfaasiqu qofkii ardaalaha bizinan waa zinaysaa qofka kan aw shurbi khamrin khamru caba aw biakli riban ribu cuna laa tasxu shahaadatu kaas markhaati ma galo kaa markhaati ma galo hadduu laakiin mana zinayso khamrana ma cabo ribana ma cune waa taariku salaad see la yeelayo kaa goobta kuma jira gaaladu loogu jira kaas gaaladu loogu jiraa goobtaanba iman ma markhaati iyo markhaati la-aan kaas warkiisii lama hayo iyadoo baabu la gelayo maalin shiikha la weydiiyo o layi sheekh taariku salaad sakadii ma la siin karaa soo kii aan soo dilay maaha wey kolkaan kitaabu salaad joognay qofka laba xaalo wey ama wuu tukanayo ama waa la dilayo kaas ma noolul intaanan kitaabu zakaati soo gaarin kolkaan kitaabu sanaati maraynay kolkaasaa laleeyahay war ma tukani mase waa lagu dilaa hadduu tukaday waa muslim taariku salaad maaha hadduu tukan waayey noolaan maayo luqunta laga dhigayo idan sakaha la siiyan la siinin taas miyaa soo dhowaanaysa hadda marka aynu ka hadlayna muslim tukaday tukan muslimka muslim kuma tirsana an yakuuna waa inay yihiin cadlayni falfaasiqu kii faasiqoobay bizinan zina la imaatinkeedii buu ku faasiqoobay kolka fisqigu alkhuruuj can taacatiillaahi ilaah taacadiisii buu ka baxay maxaa jira hadduu ilaah yihi yaan zina loo dhowaani yaan la zinaysanin wax ka daran buu eebayi walaa taqrabu zinaa buu yihi marka yaan la zinaysanin iyo yaan loo dhowaanin yaan loo dhowaanin kaa ka daran dhawaashadu waa maxay waxaa weeye zinadu intay labada qof kulmeen asbaabaa jirta labada qof oo isaragtaa jirta labada qof oo wada hadashaa jirta ama kafool kafool u wada hadla ama taleefon ku wada hadla in la baashaalaa jirta walaa taqrabu intaasoo dhan bay kuu diidaysa sina xagga dhigi naag islaameed hana la hadlin taleefonna ha u dirin hana dhowrin ishi laab baa lagu yidhi qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim falaa takhdacna bilqowli dalka hajil celinaa lagu yihi khalwadii ayaa la yihi naag aan wax kaa gelin meexida aan la tegin waxaasoo dhanba waa min baabi qowlihi tacaala walaa taqrabu idan markuu eebba ku yihi walaa taqrabu adna waxaad faraha la gashay faasiq baad noqotay kharajta can daacati rabbika rabbigaa daacadiisii baad kolka fisqi wax sahlan hamoodin ibliis baa eba ku sheegay ilaa ibliisa kaana min aljini fafasaaqa can amri rabbi amarkii muxuuha usjud liaadam baa la yihi faadaa waa diiday idan fahuwa faasiq liannahu kharaja can amri illah amarkii ilaah buu ka bacay kolka kuwaa mooda faasiqnimadu inay ama khayr leedahay ama la saalan karo markaasay yidhahdaan waxaan yaroo faasiqa wa ama aladiina fasaquu fa fi nnaar ilaahay qowlkiisiigu kor haddaad faasiqowdo adiga naar looma dhaceeyo kolka falfaasiq qofkii amarka eebba ka bacay bizina bisababi zinan zina sababteed ku faasiqoobay aw shurbi khamrin khamre cabideed ku faasiqoobay aw biakli riban ribo cunideed ku faasiqoobay laa tasixu ma asaxdo shahaadatuhu maraggelidiisa iyo marag furidiisa midna daliilkiina waxaa weye liqowlihi eebbaweyne hadalkii waa u daliila tacaalaa korahaye uu eebba yiri daway cadlin garsoor laba u saxiiba oo minkum idin kamida kolka cadli maaha wa qowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa u daliil wa cadli laa nikaaxa ilaa biweliyin shaahida cadli kolkaa labadii goorba cadli baa lagu xidhay saddex waxaa weeye istaxsan waxaa la hagaagsadaa oo fiicnaan badan aligtaaru badin min ashuhuudi in la badiyo liqilati alcadaala cadaalada yeelaanteeda fii zamaanina haada sheekha ra'yi wajiha oo qiimi badan ayuu ku darsaday masalada wuxuu yihi dadku cadaaladii baa cidhiiri noqotay kabiradii baa laga dhowsan waayey ama sakiiradii baa la laasimay kolka haddii markhaatiga aynu yarayno oon marka horeba laba qof ka dhigno labadii qofna ay noqdaan laba allowsahala inuu nikaax iyo asixin baa meeshaa ka dhalanaysa kolka bal markhaatiga hala badin fadhi inta la sameeyo laba sanduuqoo sharaaba la keeno bal afartameeyo konton timaado laba toosan waa la yeeli karta markhaatigii hala badiyo si laba caafimaad qabta looga helow ee uxub hadday laba aayeen meesha la keenay labadiina allowsaal yihiin markaasuu yustaxsan waxaa la jeclaystay aligsaaru badin min ashuhuud markhaatiyaal la badiyo oo haddii nikaax la samaynayo akhyaar in la waca wey gogol la dhigo wey sharaab la keeno wey dad fiican u yimaad meeshaa in guurkii dhacayna ay ogaadaan laba markhaati ana laga xego dadka isguursadayna ay u duceeyaan ay ku farxaan arrimahooda guurkana ay wax kala qabtaan marka alluxalli walcaqdi wixii waxgarada ee meeshaa ku nool odayaashooda waa in guurka lagu wargeliyo markaasaa rasuulku yihi aclinuu binikaax hala muujiye nikaax meeshaan waxaa ku baaba-ay wixii sireed la dhihi jiray waxba laguma jeeda waxaas waxay tahay lamaal wax ay tahay lamaarka edab darro wey binikaax dhibaato idiga leedahay markaad qof islaameed la dhuumatay ood labadiinnii ku heshiiseen in nikaax la sameeyo ka gadaalna la qariyo in la sheegin hadhow adigoo la jooga qofkaagii yaa lagugu kor sukaansanaya maxaad yeeli doontaa kolka ilaa adaa sheegi waayey nin baa kooranaya war qofkan waa sukaansan lahaa iyo saddex guriga adaayaqa waxaad yeelaysa laakiin yaa ku dhaca haddii la ogaaday nikaaxinii oo dariskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii loo yeeray oo la yihi hebel iyo heblo baa caawa laysku meerinaya waa la ogaaday marka adaaba nalgududan siday agtaada wax imaanaya male garfaaga laha gal laakiin waxa kan khudba sireed wax laguma jeedo waxay tahay lama arko yustaxsan waxaa la wanaagsadaa aliktaaru badin min ashuhuudi markhaatiyaal la badiyo biqilati alcadaala cadaaladiibaya fii zamaninaa waqtigeenna hadaakana jiib siiqatu lcaqdi kadib waxaa imanaya caqdiga oo wax la meerinayo siiquu leeyi siiqa waa codka wax lagu meerinayo amarka sheekha intuu khudbada akriyo khudbada waa sunne uu leeyahay qofkaana lagu guuriye ma guursatay ana waa guursaday afarbeel garanayaan luqada nikaax inuu ku dhaxaw maxaa jira ninka kan wax loo guurinayo iyo gabadha la guurinayo iyo labada markhaati aan shardinay inay garanayaan in meeshaan guur ka dhax la doonayo idan afka intooda isla garanayaan baa nikaaxa lagu samaynayaa ka gadaal afka carabigaa sunno wey carabkaa la marinayo diintii baa ku soo aroortay luqad carabiga sananimaa loo marinayo laakiin caqdiga iyo gunidii nikaaxa ah la guntaayey wuxuu ku guntamayaa afka ay labadooda isla garanaya sidee la yeelayaa haddii nin dhagaala ah wax loo guurinayo niman wax maqlay wax loo guurinayo see la yeelayo takfii ishaarat lakras sida loola hadlo dadunbu afgaranaya waxodbaba waa loo sheegaa wuuna gartaa qaar baa dadka dhagaca qaba ka caqli badan oo dhagala marka siduu wax ku garanayo farahana hala goolaabe saasna hala yidhaahe baa wax lagu guurinayo inta la dhacsiiyo baa leeyahay gabadhatan baa lagu guurinaya adigana gabadha guurkeedii ma aqbashay sida hadduu yidhahdo busul waa aroosaas iidan labada laysu guurinayo markhaatiya goobjaagyada afka ay garanayaan inuu guurka ku dhaco kolkaas siiqadii baa tana khudbada la dareerinayo taasi sunno wey laakiin caqiidku waa inuu ku dhaflasla garanayo siiqatu lcaqdi xidhidda nikaaxa la xiraayo erayadiisa siiqatu lcaqdi nikaaxa la guntaayo erayadiisa hiya siiqadii waxaa weye qowlu zawj waa inuu ninkii wax guursanayo yihaaho awamase wakiiluhu wakiilu zawji ninka wax lagu meherinayo ninka wakiila fi lcaqdi caqdiga uga wakiila waa inuu yiraa isaga warka uu jeediyo zawijnibnatag niyahu gabadhaada ii guuri aw wasiyatag gabadhan adiga lagu dardaarmay eed u tahay weliga fulaanata heblaahay ii guuri kolkaa waa qowlulweli kii gabadha guurinayay ama weligii guud ahaaneed ama kii gaar ahaaneed miduu noqdaba waa inuu yiraa laqad sawajtuka kuu guuriyey aw ankactuka kugu meheriyey ibnati gabadhayda fulaana hebla ah haddana wa qowli zawj ninkii baa ku soo noqonaya waa inuu yihahdaa qabiltu aqbalay zawaajaha guurkeeda min nafsi naftaydaan u aqbalay inuu yihaaho kolka siiqadii waa caqdi la guntaaye waa sidii baaci oo kale waxaan waxaa ma ku gadatay waa ku gatay ana waa kaaga gatay sidii oo kalea la raba marka siiqatu lcaqdi caqidka <clears throat> codkiisii waxaa weye iyo siiqadii qowlu zawji ninkii oo yira aw wakiiluhu wakiilkiisii oo yira filcaqdi caqdiga uga wakiila zawijni ii guuri ibnataka gabartaada aw wasiyataka midaan lagu dardaarmay fulaanataa wa qowlulweli weligii hadalkiisii wey uu yiraaho laqad waxaa dhaba zawajtuka inaan kuu guuriyey awan gactuka aan kugu meeriyey ibnatii gabadhayda fulaanata heblaa magaceedii la sheego inuu gabdho badan leeyahaa laga yaaba kolka wareer baa dhacaya gabadhaydaan kuu guuriya hadduu yiraa oo gabadhii aan la garan waa inuu magacii sheego wa qowlu zuuj ninkii waa inuu yiraa qabiltu aqbalay zawaajaha gabadha guurkeedii min nafsi baanu aqbalayn siiqadii marka iyo arrimahan guurka iyadii nafteedii axkaam bay leedahay axkaamuhaa siiqadii xukumyaalkeeda walihaada rukni tiirkan oo siiqada ah axkaamun xukumyaal u gaaru leeyahay minha waxaa ka mida kow kafaa'atu zawji ninka inuu u qalmo lisawjati gabartow labada qof laba isu qalanta inay yihiin marka kafaa'ada ayaa ikhtilaaf bayna alfuqahaa ku jira imaamu maalik baa ugu qiimi badan mawduuca wuxuu leeyahay alkafaa'atu fi ddiin laa fi nafs abtir wax laguma jeede laba muslima oo tukata oo alla ka baqda waa inay labada qof yihiin hadday yihiin markaasi nabadu wa fi lkitaabi alcasiis qur-aanka kariimka ah waxaa ku soo aroortay inuu eebba yidhi siduu dadku isu leeyahay alkhabiisaatu bilkhabiisiin gabdhaha xunxun iyo ragga xun way isleeyihin watayibaatu litayibiin kolkaa gabadh eebba ka baqdo toosanna waa in eebba ka baqo toosan lagu dara ee eh, haddii labaan eebba ka baqay ninkii baa ardaala gabadhii baa toosan ama ninkaa toosane gabadha arsaala kuwaasoo kale layskuma dar idan kafaa waa inay jirto imaamu maalik baa sidaa qaba ahimada kale nasabkay qaar ku darayaan abtirkooda waa inuu meeris la galo laba isku abtira oo abtirkoodu ha isku dhowaado ama ha dheeraadee meel ku wada abtirsanaya oy qabiilnimo guud kulmisa inay ahaadaan mihinada iyo xagga farsamada iyaduna waa sidoo kale kolkaa laba waxaa la doonaya isu qalanta ilaa guurka labadan isguursatee laysku daray nafti iyo noloshii bay isku darsadeen in guurkooda iyo dhaqankooda aakhiriyo adduunba uu gaaraa la rabaa markaan labaan isqaban doonin isku malmaleegidooda lama rabo taana waxay ka dhalinaysaa marka horeba labadan qof waa inay dhan walba isaga qalmaan dad qaraaboho wada dhasho aftirkooda isku darmay wey dabiicadooda waa isku akhlaaq laba qofoo muslimo wada tukata wey sidaas inay labadii qof ahaadaan yaa la doonaya kolka diintiisaasay qabtaa dabeecadda xunee maanta jirtana waad ogtihiino inay gabadha ama wiilka qof uusan wax ku darsan aqooninna buu leeyahay waa ka helay waa caashiqay loo ka helay buu leeyahay ayib qof haddii aada guursatid ood guri gashiid oo waxay gashiya waxay guddaba aada ogaatid oo qiimigeediiyo dadnimadeed aada ogaatid bal markaa aada jeclaatid qofaadan wax ku darsan sidee loo jeclaada wax kaa galay male waxaad la wadaagtay male wax isuu kindarmay male ragba kama xigtid duurkeedaasay maraysa waa jeclaaday maxaa maxaad ku jeclaatay marka jacaylkaa indhahala ee dhagaada een waxba lagu jeedin in marka horena la isugu tago ayaama kadibgeeda kala cararay noqonaysa wa ilaa qofka la guursanayo waa iman doonaa xadiidka asbaab badan baa loo guursadaa diin baa wax loo guursadaa akhlaaq baa wax loo guursadaa waa ka xadiidka waa iman doonaa marka qofka aad dooranaysid waxaa nabiga ka sugnaatay inuu yihi fadfar bidaati diin naagta ahludiinka diinka doono saliibat yadaaka haddaad ka laxata naagan diin shaqo ku lahayn hadhow unbay kolkaad seexato alaabta kaa urursanaysa ilaa adaa waxaad suuq ka keentaad guursatay oon akhlaaq iyo diin midna lahayn dadna aan lahayn binta shaarica binta naas baa la guursadaa gabar intoodii joogta doono oo la yaqaan oo mas-uul laga yahay oo beri lagaa qaban karo laakiin mid ji taagan ul haddaad ku turuuqdid kolkay sidii mukulaashii ku lacdo wixii ka hayn lahaa baa la doonaya haddii kale way isla ceeboobaysaano labadiina jidkaad isku rifaysaan markaad isku riftaan waxaa imanaya kaxiilkaa idiin imaanayo arag dambe laydinku noqon maayo marka guurka waa in asaas matiin iyo diin iyo akhlaaq lagu dhiso wey kolka kafaaha jirto dadku dad suqalma ha noqdo kafaa'atu zawji ninka inuu u qalmo oo kuf iyo la qaynu yahay lisawjati naagta bian yakuuna tilmaanta ala quruxeeda ninka xuran waa inuu yahay addoon laleeyahay maaha waa in xorogoba oo madax banaan ka gadaalidaa khuluqin dabeecad fiican ninuu saaxiibo waa inuu yahay dulqaadan kara goba wax dhaqaalaysan kara waa diinin qof diin loo tukanayana waa inuu yahay iska ilaaliya waxaan banaaneyn kuna dadaala waxa waajibkaa oo diinna waa inuu yahay waa ammaana xil qof qaadi kara oo ammaano ilaalin kara waa inuu yahay intaa markuu ninkii noqdo gabadhuna intaba hala-ah kolkaa laba qofoo kufa ayaa la ysku daray amal waxaa loo qabaa inayn labadan dhibaato ka imanin kafaa'atu zawj ninkii inuu u qalmo lisawjati naagta laa yakuuna waa inuu ninka noqdo xuran gob madax banaan adoon lama rabo daa khuluqin dabeecow saaxiiba mid aan akhlaaqba lahayn dabeecad lahayn dadnimo lahayn qori lama sitaanayaa rabagaas lama rabo wadiinin mid diin leh alla ka baqaaya cibaadaysta iska ilaaliya muxaramaadka alkulista xashiishgada ayaa raba lama rabo waca wa amaanatin waa inuu qof aaminan yahay xil qarin karaayo oo dul qaadan karaayo kolka waxaan ammaanoba lahayn qowlba lahayn lama raba kaana daliilkii waa kan biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi idaa ataakum hadduu idiin yimaado <clears throat> man nin hadduu idiin yimaado tardawna aad ka raalle tihiin khuluqahu dabicadiisa daliil baa loo waaye been ma sheego ballan ma furo wax ma baajiyo khuluqdiisu aad raalli ka noqoteen wa diinahum masaajidkuu ku xiran yahay jumcadiiyo jamaacadii muslimkuu la tukanaya diin buu leeyahay haddii kaa uu idiin yimaad oos wax idin weydiiso fasawijuuhu guuriya ilaa tafcalu haddaydaan sidaa yeelin takun waxaa ahaanaysa fitnatun balo fil ardi dhulka wa fasaadun qas iyo lab kabiirun weyn ilaa waxaan isqabanay oon qiimi lahayn ayaa la ysku daray dhibaata meeshaa ka dhalanaysa kolkaa dadku siduu isugu qalmo isugu adaadan waxa muslima ha laysku daro waxa ardaalana haysar yeelay laakiin yaan la samaynin qallo oo labo aan isqaadan karin xadiidkii waa ka idaa ataakum hadduu idin yimaado ma nin tardawna aad ka raalli tihiin khuluqahu dhaqankiisa iyo dabeecadiisa iyo wadiinahu diintiisa fasawijuuhu u guuriyo gabadhii ku dara ilaa tafcalu haddaydan sidaa yeelinna takun waxaa ahaanaysa fitnatun qas lab balaayow masiiba fi lardi dhulka gudihiisa ahaanaysa iyo wa fasaadun wareer kabiirun weyn laba in nikaaxii la samaynayo sidan oo kale ummadii kala luntaa wakaalad waa la samayn karayo oo ninkii waxa lagu meherinayey oo maqanoo dhul dheer jira gaal iyo muslim meeluu jiraba gabartoo inta joogta waa lagu meherin karayo nin unbuu wakiil ka dhiganaya oo uu leeyahay ninkaas ayga wakiila ha ii aqbalo nikaax kii un baa laleeyahay ninka wakiilkaad u tahay hebel hebel la yihaah ayaa loo guuriyey gabartan heble hebel la yihaah adoo wakiilkiisii ah, ma u aqbashay waan u aqbalay buu leeyahay waa dhacaya nikaxi sax laba tasixu lwakaalatu in layswakiisha saxda fi lcaqdi guurkii laysu wakaasho wa falisawji ka wax guursanaya wuxuu leeyo xaq u leeyahay an yuwakila inuu wakaasho man shaa ninkuu rabo gabadha laakiin weligeedii unbaa joogaya meesha wax lagu guurinayo ama iyadii baa joogaysa weligeedii baa joogaya ama iyadii nafteeda ama zawjatu naagta la guurinayo fa weliyuhaa kan uxigee guurinaya huwa kaasa aladii kiya yatawallaa maamulaya xaqda nikaaxiga nikaaxiida guridiisa kawxigaa maamulayo taana siiqadii tasixu lwakaalatu in laiswakaasha asaxda fi lcaqdi nikaaxa gudihiisa falizawji wuxuu ninku leeyahay ayuu wakiila inuu wakaasho man ninka uu shaaa rabo ama zawjatu gabadha la meherinayo fa gabadha weligeeda huwa weligii aladii nin weeye tawallaa caaqada fa waliyuha weliga uxiga aabbaheed walaalkeed adeerkeed ayaa huwa aladii nin noqonaya yatawalaa maamulaya caaqada nikaaxiya nikaaxeeda gudidiisiiw afar meherkii hadaynu weligii ka hadalay shaahidkiina ka hadalay siiqadiina ka hadalay meherkii lagama marmaan wixii gabadha lagu meherinaayey baa laga hadlaya almaharu meherkii almaharu awisadaq labada way isku mid ama meherda ama sadaaqdhe huwa maa kii wey tucdaahu la siiyo almaratu naagta waxaa loo siinayaa lixiliyati alistimtaac ku raaxaysi xalaalnimadee gaa naagta lagu raaxayso oo haddaan meher la siinin meeshii wax ma jiraan ma in meher jiro ha yaraada ha badnaade wixii lagu hesheeyo ayuunbuu noqonaya kulamaa uu meher meherku yaryahay baa khayrkiisu badan yahay almahru awi sadaaqu huwa kaa waxaa la yihaa maa tucdaahu lmara naagta midka la siiyo lixiliyati listimtaac ku raaxaysa xalaalnimadeed loo siiyo yaha naagta lagu raaxaysto wa huwa sadaaqi ama maharkii waajibun waajib wey biqowliillah eebba weyne hadalkiiba u daliila tacaala korahaye uu eebba yiri waatu nisaa haweenka siiya saduqaatihina meheryaalkooda mixdatan daaqidnimo u siiyo haweenkii meerkoodii siiyo waxyaalahaynu ku liidanu ku jiraa maharka waa la meherinayaa lana siin maayo qofki horta labaatan sano la qabo toban caruura laga dhalo maa odag u dhimanaya ama intuu mar labaad qooku baxyaraynayaayo qof yar buu guursanaya iyadiibaa xanaaqaysa markaasaa waxaa la yidhaha hadduu dhintay iska cafi labaatan sano ka maxaa loo sii waay ama kolkay intay isku xanaaqaan u bayeeleeyo oy masayrto buu leeya hadday cabisa waa furaaya waxay ku afinaysaa labaatan sanaad qabtay ood budlaysay qofkaani qofkan waxaadisi haddana raqma inuu ogol yahay ninkan qofkan uu ka faa'iidaystay ilmaha ka dhayna waxaadii ma ogola afma ka u dharginay mid bule waa adeerkii midna waa abtigeed tanna waa eedadeed kana waa abaheed kuwaa geel buu siiyey iyo bunduq iyo lacag ina waxaadii ma siini muhim waxeedayna siiyow maharkeedaa ugu muhim dadna iyadaa ku xigta wax kaaga dhowmaana waxaad meher u siisana adugunbaa ka faaidaysanta hadhowna geeri kadib waxaa ku xusuustay idoo horeynaysa iyadaa caruurtood caruurtii ku odhanaysa aada dhashay kuwaa ku dayi maayaan madaxaad ka garaacaysa goortaad baktido bay gobonnimo qaadanayaan midba meel ku boodayaan xoolihiina boobayaan kusoo dayi maayaan laakiin iyadu waradagii aabbihiina ahaa sow sadaqa loo bixin maayo idan wax islaantaada ka lama arkay balka ka uyadii meherkiisii wax kaa lama arkay iyadaa meherkii la siinayo kolkaa inaga mehersiin ma naqaan dhaqan intay noo noqotay baa haweenku naftooda meherka tuun qabaa oo gabadha marka aawa la meheriyey meherkaagii waa arkay haddii la yidhaah in la furay u qaadanaysa ilaa weligood ma arkin qof meher dhaqaale loo siiyo qof la furayo ama laga dhintay ma aha kolkaa meherba waxaa lagu wada hadlaa qortii masiibo dhacdo odagii dhintay ama la iskhilaafay furu timid ayuu meherkii ka warrama kolka reerkoo nabada haddii la yidhaah soddonkii arige lagu mariyey waa kuwana kaalay qaado ayaabaysa naagta waxay leedahay haddii lay allay fudo iyadaa markaa abaal ku qabto inay meerkii ku lahaato odaga subaxii laga soo qaado meherkana qoonsimaad iyo khilaafaa bilaabana ilaa waa waxay u baran xaggee lagu arkay baa lagu leeyahay naag meherka haysanaysa xaggee lagu arkay naag meherka haysanaysa mid baan la meerinayay markaasay xoolo xad dhaafa ah sheegtoo jiri waa in la ishiiyo markaasaa shiikhii iyo dee xoolahaas waa badan yihiin diyadaadii baad sheegatay waana nooshahay wax macquulos ninka bixin kara maa sheegti kii baaba soo boodoo yihi sheekh waxba siin maayo iska meeri xaggee naag meeri wata lagu arkay wax aan siinayo ma jiraan kun iyo kow waxay sheegataa ku meeri niyada waa niya bataala waxaa la rabaa inaad ku talageshid xilku fuulaya inuu yahay xaq lagugu leeya inuu yahay marka horena ka dood waxaad xamili karta sheeg marka dambena iska bixi waa maas lagugu leeya ma aha dhow markaad dhimato kadib in gabartii akhyaar hortay loo faataayo oo la yidhaah iska cafi marxuumkii almahru meherkii wey almahru aw sadaaqu maa tucdaahu lmara naagta wixii la siiyo xiliyati bixiliyati ku isimtaa dhexdaalnimada bihaa iyada lagu isimtaa wahuwa waajibun nikaaxi meherkii waajib wey biqowli illaahi tacaala ayuu ku waajibay waatuu nisaa haweenka siiya saduqaatihinna meheryaalkooda nexlatan deeq xalaale isagoo ah wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisii sala allahu calayhi wasalama buu ku waajibay naa uu meerinayey buu yihi iltamis dalab walow khaataman kaatumba allaha ka dhigo min xadiidi mir oo kaatumta iyo fidlo tahay in bay leedahay laakiin bir la laabay oo faraha la geliyey wax weyn ma aha markaasuu nabiga yihi kaatun birab ha aatee waxuu sheego inaadan waxba sheegan ku asixi maayo nikaax iltamis dalab waxuu sheega gabar yahay lagugu meeriyo walow khaataman kaatun baa la ka dhigo min xadiidin bilow axkaamu meherkiiba marka xugumyaal leh lilmahri axkaamun meherka xugumyaal buu leeyahay hiya kan waxaa wey yustaxabu waxaa la jeclaystay takhfiifuhu saalidiisa gabadha erka inta isku shareerto inay tiraa konton hal haligu meeriyo maaha wax macquula ayaa la raba shan boqol hadday sheegato ama ku sheegato nabad iyo canaw hadday kasii yarayso kasii fiican laakiin waxaan la qaadi karin taa lama rabo yustaxabu waxaa la ammaanay takhfiifuhu meherka fudaydintiisa liqowlihi ayaa u nabiga sala allahu calayhi wasalama acdamu nnisaa naaga kuwa ugu waaweyn barakatan xagga khayrka aysaruhunna waa kuwa ugu fudud ma-uunatan xagga kharajka wey oo naagaan ninkeedii dhibin oon mushaqiya cidiyaha ka bixinin naagka baraka badan male ninka laakiin haddii la cadaadiyo la jilxiro oo la yihaha keen maarkiina qadin guri la tilmaamo saasuu eg samee muraayado iyo isku soo jeediyo taleefan iyo mashaqo keen nahyi haddii ninkii laga dhameeyo isna ciisaa ka dhamaanaya isna ciisaa ka dhammaanaya marka naagi waxaa ugu baraka badan waa jiraa qof dabaala oo markii wax loo dabciyo isna moodayo qofka kan addoonu jidka kasoo leexiyey moodayo idan labadii jaaniba waxaa loo baahan yahay caqli iyo garaad inuu jiro acdamu nisaa naga midda ugu weyni badan marakatan khayr aysaruuhuna nagaha midda ugu fudud wey mawnatan kharajka kolkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdho u dhalayna waa uu guuriyey naga gabdho islaameedna waa uu guursaday kolkaa nabigu wax shan boqol oo dirham ka badan waxna kuma guurin waxna kuma guursan markaa taas xigelin weyn bay mudanta waliana sadaaqa banaati rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa gabdhihiisii afar gabdhood baa nabiga laga guursaday ma gabadh baa gabdhihiisii ka fiican abad wax la filayaa maaha walianna sadaaqa banaati rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa gabdhihiisii maharkoodii kaana wuxuu ahaan jiray meherka gabdhaha rasuulka arbacati mi-ati dirham afar boqoloo dirhamo aw khamsi miya shanna waa la arki jiray wakadaa waxaa intaa ahaa kaana sadaaqu aswaajihi sala allahu calayhi wasalam haweenkii badnaa ee nabiga uu guursadayna afar boqol shan boqol ayuu ku guursan jiray lacagtii markaa jirtaya gabdhihiisa saasoo kale ku guurin jiray idan maalka erka lagu shareeraayo qiimi male hadduu guurku daacad yahay oo labadan qof waxay isu guursadeen hadday daacadnimo tahay maharku waa ramsi muhim ma ah laakiin intii laysgaadayo waa gar haddii laysgaadayo oo aan run laysu sheegin ee qofba qofka kale uu u gabanayo in macerka erka lagu shareero oy hadhow xujo ka dhigato waa dhacda wakadaa waxaa lamida wakadaa saasoo kale ayaa kaana u ahaa sadaaqu aswaajihi sala allahu calayhi wasalam haweenkii rasuulka laba yusanu waxaa la ammaanay tasmiyatuhu meherkii in la sheego fi lcaqdi nikaaxa marka la guntayo meherkaa la sheego oo gabadhan waxaa lagu meeriyey shan boqoloo riyaal neef a lagu meeriyey kitaab qur-aanaa lagu meeriyey kolka shiikha wax meerinaya goortuu meherka samaynayo waa in lagu xusho caqdigii oo ninkii wax loo guurinayey gabadha tanaa laguu guuriyey kun riyaal oo maharaa lagugu guuriyey kanna waa inuu qabirtiiraa saasaa wanaagsan haddayaan dhicin oon meherkii la sheegin oo uu la yihaa gabadhan waa lagu guuriyey nikaaxa waa sax maharkisee loogu heshiinayo waxa weeye maharkii goorta ay kulmaan ayaa mahalumarka loo soo qaadaya waxaa laleeyahay walaasheed maxaa lagu meeriyey eedadeed maxaa lagu meeriyey qaraabada xagga aabbaha baa la ilaalinaya qaraabada xagga hooyaa la ilaalinaya kolka wixii walaasheed iyo eedadeed iyo ila adeerteed wixii lagu meeriyey ayay yeelanaysaa waxaase fiican si dhibaatada looga badbaado yusanu waxaa la ammaanay tasmiyatuhu maharka magacaabadiisa fi lcaqdi gunida horee nikaaxa la guntaayo lagu magacaabo saddex yasixu nikaaxi waa asaxa bikulli mutamawilin wax la maalaysta kulligii mubaaxin banaan tasiidu ay ka badan tahay qiimatuhu isaga qiimigiisii calaa rubci diinaar diinaar rubci shan riyalo liqowlihi baa u daliila sala allahu calayhi wasalama iltamis waxu sheegoo dalad walow khaatiman aada badelabtid kaasug min xadiidin birka midow kolka wixii macla ee la maalaysoo dhan ayuu ku asaxayaa maharga hadday xoola neel sheegato xoola nool hadday sheegato amay guri sheegato amay beer sheegato amay beeso sheegato amay maa-uun iyo gogol sheegato waxa maa loo yaqaan oo dhan ayaa meerku ku asaxayaa qiimigiisuna shan laga batow yasixu waxaa asaxaya bikulli mutamawin mid la maaleysta kulligii baa meerku ku asaxa mubaax in la baneeyo tasiidu qiimatuhu qiimigiisu ka badan tahay calaa rubci diinaarin diinaar rubici liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu gabadhii ku yihi iltamis wax sheego walow khaataman adkaatunba sheegatide min xadiidi afar nikaaxa markii labada ruux laysku meeriyo in gabadha meherkeedii la siiya waa banaan tahay in gadaal laga siiyana waa banaan tahay in la qaybiyana waa banaan tahay oo qeybna la hormariyo qeybna gadaal loo dhigo sidii loo heshiiyo yasixu waxaa asaxa tacjiiluhu maharka hore ka bixintiisa maca alcaqdi goobtii gabadha lagu meeriyey in lagu bixiyo wayasixu waxaa kaloo asaxa tacjiiluhu dib u dhigidiisa oo layaha dhow waa la bixin doonaa waasaynu naqiinay aw bacduhu ilinta la qaybiyo qaarkii ilaa ajal qaarna la hormariyo qaarna dib loo dhigo inta waa banaanta daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila liqowlihi warkii eebbaa u daliila subxaana eebba ceebla-aan badnaay wain dallaqtumuuhunna haddaad gabdhihii furtaan min qabli an tamasuuhunna wain dallaqtumuuhunna haddaad gabdhihii furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydan taaban horteed waqad farartum una qadarteen lahuna gabdhaha fariidatan maari khayra hayeshe annahu arrinka waxaa wey yustaxabu in la jeclaystay icdaa'uhaa gabadha siinteeda shay-an in wax faraha laga saaro qabla dukhuul intaan aqalka loogu iman oo naaganimo loogu iman in waxun la siiyo daliilkeedii limaaba u daliila rawaa abu daawuud uu wariyey wanasaa-i uu wariyey ahna ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga amara wuxuu faray caliyan sayd cali wuxuu faray an yucdiya in cali siiyo faatima gabadha la yidaa shay-an wax qabla dukhuul intaan loo aqalgeyn buu yihi waxun cali owtaan markaasaa faqaala cali yihi maa cindii shay waxaa maha yaa rasuulallah markaasaa faqaala nabiga yihi ayna dircuka tuutaad ku dagaalami jirtaa o abuurbereedkii sultaagi awe waa yaallaaye markaasaa wuxuu noqonaye baryaalkiisa iskasi faacdaahaa cali wuxuu faatimo siiyey dircahu abuurbireedkiisa shan yatacallaqu sadaaqu sadaaqa wuxuu ku dhegaa bidimati luqunta oo qofkan qoortiisaa lagu yeelanaya saacata alcaqdi nikaxa marka la gunto wayajibu wuxuuse waajibayaa la dhiibayaa bidukhuuli goorta gabadha loo galmoodo markaasuu waajibaya yatacallaqu sadaaqu maharka wuxuu ku dhega bidimati qoorta saacata alcaqd waajibaa maharkii bidusa gabadhi loo galmoodo la naagayso wuu ku waajiba fain dallaqahaa haddii ninkii gabadhii furo qabla dukhuul intuusanu galmoon ayuu furay waa laysku calafsan waayey oo markii la meeriyey iyagoon kulmin ayuu furay barbaa dhacaya sakata waxaa ninkii ka dhacaya nisfuhu barkii wa baqiya calayhi korkiisa waxaa ku haraya nisfuhu haddii shan boqol lagu meheriyey gabadhi oo laysuray intaan la kulmin laba boqol iyo konton bay leedahay daliilkii waa kana biqowlihi eebbaweyne hadalkii u daliila taalaa korahaye wain dallaqtumuuhunna haddaad gabadhihi furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan daarin waqad faradtum lahunna aada u qadarteen fariidatan maxal fa nisfu kii barkiibaa u waajibay aada faradtum u qadarteen lix waxaa wey in maata zawjun ninkii haddii uu dhinto qabla dukhuuli intuusan u galmo bihaa gabartii wa bacda alcaqdi nikaaxi kadib habata laha waxaa u sugnaada almiraadu dhaxal iyo wasadaaqu mahad kaamilan cajaa-ib waxa weeye ninka iyo gabadhii ma kulmin isagiibaa dhintay kolkaa meherkii oo kaamila iyo dhaxal bay leedahay daliilkii liqadaa'i rasuulillah eebba weyne rasuulkiibaaba xukumay sala allahu calayhi wasalama gabadhii caddoon waa la sheegay arrinkaa loo xukumay goortuu ninkeedii dhintay iyadoon meherkeedii qaadanin ee meher kaamila iyo dhaxal laysugu daray in maata zawju hadduu ninkii dhinto qabla dukhuuli biha intaan gabadhii loo galmo wa bacda alcaqdi nikaax in la guntay habata lahaa waxaa gabadha u sugnaada almiraasu dhaxal wasadaqu kaamilan daliilkii biqadaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam eebbe rasuulkii baa xukumay bidaalika arrinka waase in kaana hadduu ahaa sumiya lahaa sadaaqan meher mid loo magacaabay wain lam yusam